بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu hi mualifku raximah اllahu tacaala wannajshu waxaan kusoo jiray buyuucdii la iska reebay ee xaaraanta ahayd qaybtii dambe ee nahyigu uusan keenaynin fasaad almanhiya canh in caqdigii uu fasahaado laakiin waa beec xaaraan ah oo in lagu macaamilay aysan bannaanayn laakiin beecii uu asaxaya haddii la sameeyo qofkiina uu ku dambaabaya waxaan soo sheegnay inuu todoba suuro ama todoba nooc noqonayo bayca noocaas shan ka mid ah darsigeenni u dambeeyaan kaga soo hadalay caawana waxaan ka bilaabi doonaa noocii lixaad ee buyuucda ka mid ah waxa weeye annaj wuxuu ihi wannaju nooca lixaadi waxaa weeye falisaad bian yaziida waaba inuu kordhiyo qof fi thamani lacagtii badeecadu ay joogtay laa liragbatin yacni doonid uu doonayo shaygan uma kordhinaya lacagta ee bal iskaba dhaafee liyakhdaca si uu u dago ayuu lacagta u kordhinaya hayrahu qof kale si u dago oo qofkaa iibsanaya ah walasaxu muctamadku waxaa weeye annahu shaaniye laa khiyaara khiyaar inuusan jirin oo qofka mushtariga ah wax khiyaara inuusan yeelan doonin najsigu waa fallisaad waxaa weeye laba qof baa shay kala iibsanaysa maalan shaygii bay isku gorgorinayaan qofkan wax iibsanaya wuxuu leeyahay wan shaygan waxaad iga siisaa laba boqol inuu iskorgorinaya qof kala imaanaya wuxuu leeyahay alaabta waxaan siisanayaa laba boqol iyo toddobaatan waxbuu ku darayaa dabeetana mushtarigii ninkii iibsanaya alaabta ayaa wuxuu moodayaa ninkan inay ka dhabta dabeetana lacagtiibuu ku darayaa wuxuu hi anaa laba kaaba ku qaadanaya sen alaabta u dhaafin wax laga yaaba tahay alaab u jecel yahay uu danaynayo ousan meel kale ka helayn marka isagoo alaabtii danaynaya ayuu lacagtii ninkan uu sheegay ayuu ku daraya wuxuu laba boqol iyo toddobaatanka ku qaatay marka taasi doonidu alaabta doonaya xaaraanma noqoteen laakiin ma doonayo wuxuu lacagtan u kordhinayaa si uu ninkan u dago ninkani lacagtan ugu daro kadibna isaga uga marka taasi waa najir hadiya jeer taasi waxay marka alaabta lagu iibinayo waxaa loo yaqaano almazaad alcalami carabtay dhahdo waa beeca isku fanisaad ah ee lagu naadinayo maala gaari baa lasoo istaajinayaa inaba dam baabuurta saa kuma iibin lakin carabta aad bay ugu badanta suuq waxaa jira ay leeyihin dhahda suuqul xaraaj baabuurta lagu xaraashaa baabuur badan baa la keenaya marka baabuurta kuyubi ku jirtaa mid mid baa loo xaraashayaa marka nin baa ku naadinaya gaari markii saa loo istaajiy wuxu leeyahy gaarigan yaa qiimo sheegaya nin baa wuxuu leeyahy maalan waxaan ku iibsaday gaarigan saddex kun oo riyaal ku kale wuxuu leeyahy anaa afar ka dhigaya ku kale wuxuu leeyahy anaa shan ka dhigay dadkan inta badan meesha taagan waa dad mushtariin ahoo alaabta doonaya qaar kale waa laga yaga in ku dhex jiraanoo dee dilaaliintii ka mida ah oo ku dallacay anaa shan ka dhigay kuwa wuxuu leeyahay shan iyo bar baan ka dhigay kuwa wuxuu leeyahay lix baan ka dhigay lixii bar baan ka dhigay toddobo markii hadduu heer gaadho wax ku dara la waayo heerkaas lacagta intaas lagu iibinaya gaariga inta doontaba haato marka haddii uu soo dhex galo qof aan iibkii uu ka dhab ahayn ee uu ku dallacayo oo ku eriyaya dadkii kale xaaraan buu noqonaya najsigii soo gelayaa liannahu zaada fi اthaman laa liragbatin bal yakhdaca hayrahu yani lacagtii buu ku siyaadinaya asagoo marka doonayn shayga inuu iibsado taasi waa xaaraan nabiga alayh wasla slam reebay arrinkaasi nahaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam can اnajr najsigana marka saasa lagu fasiray dhib ku jira wuxuu qofkii mushtariga ah haddii uu alaabtii qaabkaa ku iibsado inta lagu faliiso dabeetana uu sidaa ku iibsado oo qiimihii siyaadada ku iibsado wax khiyaar ah ma yeelan doonaa hadduu ogaado in la dagay maya wax khiyaara ma lew yani laba qowl baa ku jira laakiin qowlka muctamadka madhabka waxa wey inuusan khiyaar lahayn sababtoo ah isagaa gaabiyey waxaa laga rabay qofkani in uu ka fikiro oo ka fiirsado oo dadka ahlu khibrada uu weydiiyo shaygan qiimihiisi intaama u qalmaa laakiin wuu degdegay mar hadduu degdegay dee asagay u taalla qowlka labaadna wuxuu leeyahay khiyaar buu leeyahay maxaa yaele qofkan tadliis ba lagu sameeyo waa loo qariyay qiimihii shayga marka waxay la mid tahay sida khiyaarkii la dhihi jiray khiyaaru tasriga neefka markii la gaaxiyo ee caanaha maaragtay loo daayo dabeetana candadiiso canii ka buuxaan suuqa la keeno oo sidaa markii lagu dago khiyaarka jira khiyaaru tasriya lilah noo imaan doonaa wuxuu ihi wاnajlu najigii ayaa markaa xaaraana waa falisaadii bian yaziida waaba inuu kordhiyo fi اhamani lacagti laa lirakbatin doonis uu doonayo asagoo markaa u kordhinaynin shaygan la iibinayo bal hase bal iska dhaafe liyakhdaca si u dago hayrahu qof kale ayuu lacagta markaa u kordhinayaa walasaxu muctamadku waxaa weeye annahu shaniga laa khiyaara khiyaar inuusan jirin qofkii mushtariga markaa khiyaar inuusan yeelan doonin wa baycu ruabi rudabtii in lagu la iibiyo walcinabi cinabkii oo laga iibiyo markaa licaasiri اlkhamri qofkii khamrada ka miirayay labada rudabka iyo cinabka ayadna buyuucdii layska reebay ayay ka mid tahay kani waa noocii toddobaad ee buyuucdii layska reebay waxa weeye rudabti rudabta waxaan weeye saan hore usoo tilmaanay timirta aan weli bislaanin ee biyuhu ay ku jiraan iyo cinabkii oo laga iibiyey qofka khamriga ka samaynaya khamriga waxyaaba laga samaya waxa ka mid ah iyo rudabka waa la marka qofkan haddii lagu yaqaano xirfadiisu inay tahay casrulkhamr khamriga inuu sameeyo marka in cinabkii iyo rudabkii laga iibiyo xaaraan bay noqonaysaa xaaraan bay markaa noqonaysaa oo buyuucdii la iska reebay ayuu markaa soo gelayaa sababtan waxaa weeye mafsado ayaa ku jirta qaacidada fiqigan waxay leedahay dar'u lmafsadati muqadamun calaa jalbi اlmaslaxa yacni mafsadadii in laiska fogeeyo ayaa laga horumarinaya maslaxadii la soo jiido haddaba si guud mas'aladan waxay soo gelaysaa qaacidad sadi daraa'ic qaacidada lahaahdo sad aلdharaac yani aلdharaac waxa weeye waa waxyaabaha asal ahaan sharciga ku bannaan ee laakiin marmarka qaarkood ay ka dhalan karto mafsado shaygan hadduu shay mubaax yahay laakiin lagu gaarayo xaaraan xaaraan buu noqonaya shaygii mubaaxabaa xaaraan isbedelaya tusaale ahaan haddii gurigaa uu kaa kiraysanaya nin khamri ku samaynaya waa xaaraan iska kirayso hadda guriga asal ahaan kirayntiisu waa mubaax laakiin maadaama qofkani mafsado u adeegsanaya waa xaaraan inaad ka ama gurigii inaad ka kirayso maalan qof ku samaynaya xumaan amaba heese ku iibinaya iyo wixii la midka ah ama hubkii ka iibiso qof qof muslima kusoo dilaya baycu silaax liqaaطic ariiq yani qofkii maalan dhuljiifka ahaa ama daydayga ahaa inaad ka iibiso qofka inaad ka iibisa xaraam buu noqonaya yacni qaacidada si guud waxaan dhihi karaa waa tasaruf kasta oo macsi keenaya ma bannaano sharciga qaacidada sadi daraac ayay markaas soo gelaysaa wuxuu hi wabaycu rudabi rudabtii in laga iibiyo waalcinabi iyo cinabkii licaasiri اlkhamri khamriga ka miiraya ka samaynaya labadaa wuxuu ihi wayaxrumu atafriiqu waxaa xaaraan ah in la kala geeyo wayaxrumu waxaa xaaraan ah altafriiqu in la kala geeyo bayna alummi hooyadii iyo walwaladi ilmaheedii xataa yumayiza ilaa ilmihii uu wax kala garto oo xadu tamiis uu gaadho wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan xataa yabluqa ilaa uu qaangaadho waidaa faraqa haddii ku kala geeyo hooyadii iyo waladkii bibaycin iib aw hibatin ama hibo fatalaa beeca iyo hibadaaba way burayaan fi ladhari qowlka muctamadka markii mualif ka soo dhammaaday anwaacdii buyuucdii layska reebay ee xaaraanta ahayd laakiin beycu uu asaxayay ayuu halkan wuxuu ku sheegayaa laba suuro oo ayadna labadan suuro baycu wuu burayaa walow yani nahyigu u noqonayo ilaa macnan khaarijin can اlcaqd yani shay ka baxsan caqdigii ama bayca laftarkiisa daatadiisa wax ka baxsan buu nahyi u noqonayaa haddana bayci wuu marka labadaas suura midda koobaad waxaa weeye in addoontii iyo ilmaheedii lagu kala geeyo iib waa xaaraan ama hibe lagu kala geeyo waa xaaraan ilaa ilmihii uu ka garaadsado oo xaddu tamiis uu gaaro xadiid baa ku soo orora nebigu wuxuu uhi salى اllahu عalيه wasalam man faraqa bayna waalidatin wa waladiha faraqa allahu baynahu wa bayna axibatihi yowma alqiyaama qofkii kala geeya hooyo iyo waladkeeda ilaahay baa kala geynaya ma ilahay kala geyn doona asaga iyo dadka uu jecel yahay maalinta qiyaamo aljazaء min jinsi اlcamal wa kama tadiinu tudan xadiidka waxaa wariya abu daud waxasana haddaba tafriiqani waxaa weeye qofkii in addoontii ilmaha lahayd in addoontiina uu iibiyo ilmihiina uu ama ilmihii uu iibiyo addoontiina hee addoontiina uuna iibinin taasi waa xaaraan ama ha isla wada iibiyo labadooda isla socda ama labadooda hawada haysto sidoo kale haddii uu midna uu hibeeyo midna uu haysto ma bannaano ilaa ilmihii uu ka gaadho xadda tamyiiz ilaa uu wax ka kala garto ilmihii uu gaadho toddoba jir oo maalan uu kala garto midigtii iyo bidixdii uu isjiisan karo oo isku filaan karo markaa way inuu kala geeyo sababtan waxaa wey ilmihii dee hooyadii ka maarimahay hooyadiin way ka walbahaari marka ilmaha uu yaryahay haddii laga fogeeyo oo la kala geeyo marka taas ayuu sharcigu u reebay qowlba wuxuu leeyahay ma bannaanay in hooyadii iyo waladkeedii la kala geeyey ilaa ilmihii ku qaangaadho qowlkan dambe waa laga xoog badanaya lakiin xaja tamyiiz ayuunbaa muhiim ah ee inuu qaangaadho shardi ma aha waayahay haddaba haddii uu beec ku kala geeyo kuu yidhi ama hibo uu ku kala geeyo hooyadii iyo waladkeedii beeca iyo hibadaaba way burayaan ma asaxayaan maxaa yeelay licadami qudrati cala اtasliimi sharcan maxaa yeelay sharcigu ma ogolo in ilmihii inaad dhiibto haddaad ilmihii iibisay ood hooyadii aad ka fogaysay ood isaga keliga iibisay markaa sharciga kuma ogolaanayo in aad ilmaha qofkii kaa iibsaday aad ku wareejiso haddaad hibaysana saas oo kale marka licadami اlqudrati cala اtasliim ma awoodi kartid markaa inaad dhiibto wuxuu ihi wayaxrumu waxaa xaran atafriiqu in la kala geeyo bayn alummi hooyadii iyo walwaladi waladkii xataa yumayis ilmihii ilaa uu wax kala garto wa fii qowlin qowlba wuxuu leey xataa yabluqa ilaa uu qaan gaadho waidaa ku kala geeyo bibeycin beyca aw hibatan hiba badalaa way gurayan fi labhari walaa yasixu ma asaxayo bayculcurbuuni curbuunta iibkeedii asixi maayo bian yashtariya waaba inuu iibsado shay wayucطiyahu qofkii ka iibiyu siiyo markaa garaahima lacag litakuuna say u u noqoto lacagtaasi min ahamani lacagtii uu ku iibsaday ay uga mid in radya silcata haddii badeecadii uu raalli ku noqdo wailaa haddii kale oo badeecadii uusan raalli ku noqonina fa hibatan hibe ay noqoto markaa waayahay hibatan saasuu idin qoraya soo maha wailaa haddii kale fahibatun saasaad moodaa inay ku dhowdahay oo waxay noqonaysaa fahibatun khabar limubtada maxduuf taqdiiruhu fahiya daraahimtaasi waxay noqonaysaa hibatun hibay noqonaysaa halkan wuxuu ku tilmaamaya nooci labaad ee buyuucdii la iska reebay ee nahyigaas uu keenaya inuu beycii buro waxaa weeya beyc curbuun beycurbuun waxaa weeye qofkii inuu alaab iibsado alaabtii lacagteedii qayb ka mid ah uu sii hormariyo u dhaho lacagtan iga hay oo curbuun ahaan iga hay maalan shaygan wuxuu ka iibsaday boqol doolar toban doolaroo ka mid ah ayuu qofkii baayacaa u dhiibay wuxuu tobankaa doolar curbuuma hayso anna shaygan waan ka soo fiirsan waan ka soo fakere haddii silcadii raalli geliso oon raalli ku noqdo tobankaa doolar een soo hormariyey waa qayb lacagtii shayga ka mid ah, aan raalli ku noqonin oo baycinu dhammaystirman kugu soo celiyana lacagtaan kuu soo hormariyey hibay noqonaysaa walilah fahidatu marka beecaasi waa beec baail ah waxaana taa daliil ah xadiiu abu daawuud wariye min xadiid cabdillahi bni camr bni caas nahaa rasuul lah sal slm can bayc curbaan nabigu wuxuu reebay beeca waa curbaan oo asta curbuunkii curbaanna waa la dhahaa curbuunna waa la kala duwan baa ku sugan waaya haddaba carbuuntii nabigu wuu reebay calayhi salatu asalaam haddaba nahyigaas wuxuu keenaya bay dhaheen culimmadii taxriim sidana waxaa ku tegay jumhuur ulculamaa culimmada badankood saasay qabaan waxaa saa qaba alimaam abu xaniifa wa maalik washaafici saddexda aimo qowlkaas ayay qabaan imaam axmed fii axadi qowlihi labadiisa qowl mid ahaan ayaa sidaa ku tegey inay bannaanta carbuunta waayahay haddaba carbuunta maxaa loo reebay cillada loo reebay maxay tahay waxaa ku jira shardi faasid ah oo ah in lacagtan qofkan uu qaaban doono haddii he haddii beecii uusan dhammaystirmin una soo celin shardigaasaa faasid ka dhigay beyc curboon oo harar baa beecii soo gelaya haddaba shardi faasidaa ku jira oo ah hibadii qofkani haddaba harar baa ku jiro talow beecii baa dhammaystirmi doonaa oo lacagtaadii lagu xisaabin doonaa oo baycina ka mid noqonaysa mise lacagtii kuu soo noqon mayso oo baycii hadduu dhamaystirin lacagta saas kaaga tegaysaa harar baa ku jira marka waxaa soo gelaysaa fii qowlihi caza wajal walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaaطil yani xoolihii min akli amwaali الnaas bilbaaطil bay soo gelaysaa xoolihii in lagu kala cuno xaqdar waaya tan innagu aan isticmaallo carbuunta dhinacbay ka shabahda dhinacna kama shabahdo dhinac bay ka shabahdaa oo qofkii maalan markaad gaari ka iibsanayso carbuunkeen buu ku leeyahay dabeetana boqol doolar baad u dhiibaysaa maalan gaarigood ku heshiisan qiimihiisii boqol doolar baad u dhiibaysaa hadhow haddii gaarigii la kala iibsan waayo lacagtii ma qaadanaya ninkii gaariga iska lahaa soo ma lacagtii uu soo celinaya walidaalik dhinaca carbuunta kama shabaha maadaama lacagtii la soo celinayo carbuuntii taa ma shabaha marka xukunkii carbuunta ku dabaqi mahayo suurada innaga hadda aan isticmaalo maadaama lacagtii mar kastaba la soo celinayo dhinacna way ka shabahdaa oo waxaa ka shabahdaa in haddii beecii uu dhaco lacagtii ay ka mid noqonayso madhow lacagta laga xisaabi doona dhanka way ka shabahdaa soo celinta la soo celinayana carbuunta kama shabahdo carbuuntu iscelis ma leh carbuuni celis ma leh waa tan yidhahda haddaba sidaa darteed carbuuntu waa beec la iska reebay oo xaaraan ah ma bannaano walaa yaصixu ma asax ayuu yihi bayculcurbuuni ama bayculcarabuunina waad dhihi kartaa carbuuntii iibkeedu asixi mahayba wadalika arrinkaasina waxa wey bian yashtari inuu iibsado shay wayucطiyahu uu siiyo kii ka iibiyey daraahima lacag litakuuna say daraahimtaasi u noqoto min ahamani qayb lacagtii ka mid a ah, in radiya silcata badeecadii hadduu raalli ku yahay wailaa haddii kale uusan raalli ku noqonin fahibatun hibo ayay noqon doontaa faslun fasalkan mualifku wuxuu kaga hadlayaa laba arrimood tafriiqu safqa iyo tacadud asafqa safqadii waxa weeyaan waa beeci ama heshiiskii beeca ahaa weeye in la kala geeyo hal heshiis oo dhacay in la kala geeyo oo la kala qaado oo tafriiqu safqa weeye kaas iyo wuxuu kaga hadli doonaa tacadud safqa safqadii inay tirowdo oo ay badato nabadaas ayuu kaga hadli doonaa waayahay fasalkan haddaba waa fasal yar laakiin macnihiisu uu weyn yahay sababtoo ah safqa waxay ka mid tahay masaa-isha soo noqnoqda ee abwaab kala duwan ku iman doona ee lagu dhihi doona fiihi qowlaa tafriiqi safqa saan tilmaami doona in sha allah safqa saddex qaybood buu noqon doonaa mar wuxuu dhici doonaa fi ibtidaai bayc yani caqdiga bilowgiisa ayuu geli doonaa tafriiq marna fi dawaam dhexduu ka geli doonaa marna fi ikhtilaafi alaxkaam axkaamtii labadii caqdi ayaa kala duwan saddexdaas ayuunbuu tafriiqu safqa uu ku suuraysmayaa marna xagga bilowga marna xagga dhexe marna axkaamtii labadii shay ee hal safqa ku kulmay ayaa kala duwan saan doono saddexdaba mualifku noogu sheegi doonaa wuxuu ku bilaabay haddaba nooci koobaad ee ahaa tafriiqu safqati fi libtidaa safqadii in kala geeyo xagga horeba ay ku kala tagto markuu beycu dhacayaba baaca low baaca haddii uu iibiyo khallan khal iyo wa khamran khamri aw amase caddahu addoonkiisa iyo wa xoran xor aw amase caddahu halkaa usoo qadar addoonkiisa iyo wa cabda hayrihi qof kale iska leeyahay أو amase muشhtaركa cabda muشhtaركan addoon la isku leeyahay bغayri idn الآakhari kii kale ee addoonkan la lahaa idankiisa isagoo markaa aan haysanin saxa uu ku asaxayaa beyci fii milkihi wixii milkigiisa ku jiray fi اlأdhari muctamad haddaan qabano fayatahayaru kolkaa wuu kala dooran doonaa almushtari kii iibsaday sadqadii ku dhacay in jahila haddii uusan ogayn arrinkii fain ajaaza haddaba haddii baycii qofkii uu socodsiiyo fabixisatihi marka wuxuu ku ansaxayaa qaybtiisii yani mamluuga intuu lahaa xisadiisii min almusama musamaha ka ahayd sicirkii la magacaabay biictibaari qiimatihimaa labadii shay ee laisla iibiyey hal sadqa lagu iibiyey iyadoo markaa qiimahooda la eegayo fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay bijamiicihi ayuu ku asaxayaa horta intaynan ka hadlin masalada mualif halka noogu sheegay safqadu asal ahaan waxa weeye caqdulbeyc waa heshiiska beeca waxaa kaloo ina safqadu noqon kartaa hal heshiis oo wada socda hal heshiis oo hal mar la galay ayaa safqa la yidhahdaa waxay ka timaadda baa yidhi min safaqa uu ku garaacay gacantii safaqa gacan buu gacan ku garaacay maxaa yeele markii labada qof ee mutabaayacaynka ah ay iibka dhammeeyaan midkoodba midka kale kale gacantiisa ku garaaci jiray caadada carab marka halkaasi safqada ka timaaday haddaba waa hal heshiis ayaa safqada looga jeedaa masaladan tafriiqu safqa beeca keliya khaas kuma ahee waxay gashaa beeca ijaarada nikaaxa shahaadaadka masaa'il badan bay gashaa way nooga imaan doontaa insha allahu tacala intaan ku jiro kitaab albuyuuc waxaad arki doontaa qowlaa tafriiqi safqa in lagu dhigi doono badan yani waxaa ku jira labadii qowl ee safqadii la kala geenayay waa yahay haddaba suurada hadda halka mualif ku sheegay waa tafriiqu safqati fi libtidaa bilowgii ayaa safqadii ay kala tagtayba oo taasi waa maxay hal safqa haddii uu wax ku iibiyo shay xalaal ah iyo shay xaaraan wey shay xalaal iyo shay xaaraan intanba amilada maalifka inoo sheegeen intaas hosgelaysaa bal u fiirso khal iyo khamri buu hal heshiis ku iibiyey oo wuxuu yidhi bictuka dal khalla wadal khamra bikada khalkan iyo khamrigan baa intaasan kaaga iibiyey muuse kala qaadin midba goni muuna u iibinin hal heshiis buu ku hal lacag ku wada kaas waxa weya shay xalaal iyo shay xaaraam cabdahu wa xuran addoon uu iska leeyahay iyo xor buu isku wada iibi kaana waa xalaal iyo xaaraan ila xorka in ma bannaane cabdahu wa cabda hayrihi addoonkaaga inaad iibiso waa xalaal laakiin qof kale addoonkii asoon kuu iibmin inaad iibiso ma bannaano taasina waa xalaal iyo xaaraan mushtarakan addoon la isku leeyahay asagai qof kale isku leeyihiin buu iibiyey asagoo shariigiisii uusan u fasixin u iibin haddaba intaaba waxaa weeye shay asaga leeyahay oo xaq u leeyahay iyo shay uusan xaq u lahayn ayuu hal heshiis ku wada iibiyey haddaba ibtidaa'anba safqadii waa kala geenaya horta xukunkeedi maxay noqonaysaa caqdiga noocaasa ah ee hal heshiis shay xalaal iyo shay xaaraan iskugu jira xukunkiisu horta laba qowl baa ku jiray qowlka muctamadka saxa fii milkihi waa la kala qaadaya tafriiqu sadqa la samaynayaa oo inta milkigiisana way ansaxaysaa caqdiga beycu ku ansaxaya wixii aan milkigiisa ahayna beycu ku ansixi maayo kala qaadayna waxaan uu iska leeyahayna beycu ku ansaxaya waxaan uuna lahaynna beycu ku ansixi maayo masalada waxaa ah u dhacda dad maalan xoolo dhaxal isku leh maalan laba nin baa aabbahood dhul ka dhaxlay maalan dabeetana labadii nin ee aabbahood dhul ka dhaxlay ayaa mid ahaan ayaa jagadii iibiyey jagadii asagay nin kale isku lahaayeen ayuu iibiyey isagoon u sheegin walaalkii waan ka fasax marka waa qowlaha tafriiqisa koobaatan haddaan sheegayno intuu asaga iska leeyahay dhulkaanu baycu ku ansixi intuun lahaynna kuma ansaxayo waaya haddaba waxaan eegaynaa intuu asagu iska leeyahay wuxuu ku ansaxayaa khalkii khamri ku ansixi maayo wuxuu ku ansaxayaa addoonku asagoo iska lahaa xorka ku ansixi maayo addoonkii asaga uu lahaa uu ku ansixi addoonkii qof kale uu iska lahaa ku ansixi maayo addoonkii mushtarka xisada uu ku lahaaba uu ku ansixi xisada kalena ku ansixi maayo qowlka halkaasuu maray oo qowlkan muctamadka wuxuu leeyahay kullun yuctaa xukm mid kasta xukunkiisa la siin doonaa qowl kale ka soo horjeeda wuxuu leeyahay maya labada buu ku burayaa sababtoo ah qofkani xalaal iyo xaaraan buu kulmiyey waxaana la yidhi oo ibn cabaas ka soo arooray inuu yidhi ma ijtamaca xaraamun waxalaalu ilaa wahalaba alxaraamu alxalaal xaaraan iyo xalaal ma kulanto ilaa xaaraantii ayaa xalaashii ka adkaanaysa ka qaalib noqonaysa midda kale waxaa ku jirta jahaalat alciwad ciwadkii ayaa laga jaahaya oon jahaale iyo ciwad ku jirta intii xalaasha ayd qaabishanayd marka walidaalika labadaba isla buriy haddaba qawlaa tafriiqi sadqa waa qoon qowlaa tafriiqi sadqa haddii meelka inugu soo marto waa labadan qowl qowl wuxuu leeyahay waa la kala qaadi intuu leeyahayna wuu ku asixi ama intii xalaash ahayd intii un lahayn ama xaaraan tahayd ku asixnahayd qowlka kale ee qaabishana wuxuu leeyahay labadaba wuu ku buraya qowlaa tafriiqi sadqa haddaba waa kaas qowlna wuxuu leeyahay kala qaadi intuu leeyahay ku asixi ka ku asixi maayo qowlkan labada wuu ku buraya qowlka adalka haddaan ku soconno ee dhahaya wuu asaxayaa intuu asaga ku leeyahay fii ku asaxayaa qofka mushtariga iibsaday haddii uusan caqdiga la socon xaalkiisa oo waxaan lagu dagay maalan marka laga iibinayo cabdi mushtaraka muusan ogeyn inuu mushtarag cabdahu wa ama neefkiisii qofka neefkiisii iyo neef kale ayuu labadaba intuu isku qabtay buu labadaba isku iibiyey muusan ogeyn labada neef inuu ninkan iska leeyahay mooday haddii lagu dagay uu xaalkuusan garanaynin markaa khiyaar buu leeyahay in jahila markuu leeyahay waa saas hadduu xaalku uusan ka warqabin hadduu laakiin xaalkii ka warqabo khiyaar ma yeelan doono maxaa yeele markaa isagaa u badheeray khiyaar waxaa looga jeedaa inuu caqdigii uu ku socdo iyo inuu fasakho ayuu kala dooranayaa maadaama uu dhib ku jiro in safqadii la kala keenay oo hadhow dhihi doono labadii neefe lagaa iibiyey mid baad qaadan doontaa midna aad u malihid yani qofku waxa laga yaabaa inuu beecanba u galay labadaas shay wada socda oo mid ahaan uusan iibsadeen marka darar baa ugu jira sadqadii baa lagu kala geenaya sa darteed khiyaar baa la siinaya inuu beycu ku soconayo in kale haddaba fain ajaaza haddii beecii uu raalli ku noqdo dhaho waayahay bal intan adu aad leedahay baan ku qaadanayaa markaan see lacagtii loo qaybinaya ila waxaan hal saaa lagu iibiyey u fiirso mid kasta qiimihiisa goyn looma sheegin hal lacag baa lagu wada iibiyey wuxuu ihi bictuka dal khalla wadal khamra bikada ama bictuka dal cabda wadal cabda bikada addoonkan adonka intaas ka ama bictuka dal xayawaan xayawaankan iyo wadal xayawan xayawankan bikada hal lacag buu kaga iibiyey labadooda oo socda khamraan buu iskaga u iibiyey haddaba markaa maxay noqonaysaa wuxuu ihi fabixisatihi min almusamى bictibaari qiimatihimaa yani waxaan eegi doonaa xisada uu shaygan uu beecu ku asaxay uu ka leeyahay min almusama musama waxa wey waa qiimahay ku heshiiyeen biictibaari qiimati inuu eegayna markaas icri suuqooday tusaale haddaan usoo qaadano waxa weeyaan maalan wuxuu ihi khalkan iyo khamrigan waxaan kaaga iibiye buuhi saddex dolar maalan qofkii mushtariga maanta lenaad yani raalli ma ku tahay beeca mar haddii lagugu dagay oo waxa aad moodaysay khal aad moodaysay oo khamri aadan moodaynin oo khal ahaan u iibsatay raalli ma ku tahay in aad labada yani khal keliya aad qaadato khamrigana lagaa reebo ila khamriga beeciisa ma asaxaye hadduu dhaho raalli baan ku ahay saddex doolar lagaga iibiye labadooda wada socda marka waxaan eegaynaa labadan shay sicru asaga qiimihiisaan ogaanayna maalan qiimihii halka waxaa la yidhi afar doolar dabay waa sicru suuqooda khamrigiina la yidhi khamriga inaguma naqaane waxaan weydiinaynaa gaalada dadka iibiya inta agtooda ka joogo way noo ama waxaan ku qadarayna inuu khal yahay maalan la yidhi laba doolar imise isku yihiin marka waa isku lix soo maa khamrigi intee buu ka joogaa marka loo fiiriyo majmuuca lacagta waa ulu soo maa waa talkiina uluain kanna waa ulu kanna waa uluain haddaba musamihi usoo noqo musamihii muxuu ahaa saddex dolar saddex dolar uludkeedu waa maxay waa hal dolar haddaba hal dolar baa ninkan loo celin doonaa oo qiimihii he sicirkii khamriga ka qaabishana ah tusaale kalean ku maalina si loo fahmo qofkan wuxuu ka ibiyey maalan laba neef neef uu leeyahay neef uusan lahayn boqol iyo konton ayuu kaga ibiyey labada neef labadii neef waxaa soo cadaatay mid inuusan lahayn oo mid u leeyahay kii uu iska lahaa iyo kan kaleba waan qiimaynayna suuqa ayaan ka qiimaynayna sicru suuqooda qiimahay ku heshiiyeen musamaha ah iyo qiimaha sicru suuqa way kala duwan yihiin musamuhu waa maxay waa qiimahay ku heshiiyaan qiimaha kalena waa maxay biictibaari qiimata kuleeya waa sicru suuq waxaa laga yaaba musamuhu inuu ka bato qiimihii lagu heshiiye inuu ka bato qiimaha suuqa inuu ka yaradana waa suuqa inay isku mid noqdaan waa suuragal adu alxaasil labadii neef qiimahooda ayaan ogaanaynaa maalan qiimahooda waxaa la yidhi midina waa boqol midina waa laba boqol maxay isku yihiin marka ulu iyo ulutayn soo maha yacni markii lacagtoo la isku daro wadartooda waa saddex boqol yani haddii aan dhahno maalan neefkani iska lahaa konton buu ahaa neef kalena boqol buu ahaa boqolkiiba hadaba loo soconanaya ee latulutaynka ahaa ila neefkan kale ee waxa weeye uusan lahayn baa boqol noqday soo ma kan kalena konton buu noqday kaasi ulutayn bu ahaa kana ulu ulutay almusama waxa weeye waa boqol boqol ba haddaba loo soconin doonaa boqol ayaa loo soconin doonaa waayahay haddaba tafriiqu safqa waa kaas wuxuu yidhi low baaca hadduu iibiyo khallan laba shay oo yani isku jira midna xalaal iyo midna xaaraan yahay khalan khal buu iibiye khamran iyo khamri aw cabdahu addoonkiisii iyo xuran xor buu iibiye aw amase wa cabda hayrihi iyo addoonkiisi iyo addoon qof kale tar waxaan waa iska tusaalayaal inagoo aan ku bedeli karaa tusaalayaal kale oo zamankeenna ku dabaqmi kara sida maalan oo kale xoolihii oo kale aw mushtarakan ama doon laisku leeyahay ayuu iibiyey maalan ama neef laisku leeyahay waa isku mid une biqayri idni اlaakhari kan kale asagoo markaa uuna fasaxin kii ay isku lahaayeen saxa markaa wuu ku asaxayaa fii milkihi wixii milkiisa ku jiray ayuu marka beecu ku asaxaya fi adhari adhar haddaan qabanno fayatakhayaru lmushtari qofkii iibsaday markaa khiyaar buu yeelan doonaa oo waan kala door gelin doonaa inuu beecii ku socdo iyo beecii inuu ka baxo in jahila haddii xaaladdii uusan ka warqabin fain ajaaza haddaba haddii uu fasaxo beecii uu socodsiiyo fabixisatihi fayaixu markaa beeci wuu ku asaxaya bixisatihi xisati lmamluuki kii uu iska lahaa sadkiisii ama xisadiisii min almusamaa kii la magacaabay qiimihii lagu heshiiyey xisadiisii bayc ku asixi doona biictibaari qiimatiima iyagoo la eegayo wadarta qiimahooda inta uu ka yahay nisbada uu ka yahay waa laisku nisbayn doonaa nisbada uu ka yahay ayuunbaa markaa beycu ku asixi doonaa wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay maya ee bijamiicihi dhammaantii ku asixi doonaa oo shayan kale waxba kama jiraan kala cadan baa laga soo qaadi doonaa oo baycu shayga suu dhan yahay ayuu qiimihiisu asixi doonaa shaygan maadaama uu khal iyo khamrigii qofkan laga iibiyey khamrigii dee iibkiisa maba asaxaya saa darteed kaannamaa inuu markaa khal keliya u ka iibiya ayay noqonaysaa oo waxba loo socdin maayo hadduu khal iyo khamri kaga iibiy maalan saddex dollar oo hadhow khamrigii dee aan ogaano inuu eh, lagu dagay ninkan waxba loo soo celin maayo saasuu lehay bijamiicihi maxaa yeelay dee maadaama uusan eh, hay iibkiisa uusan bannaan inuu yahay kalcadal buu markaa la mid yahay waxaan yani jirin buu la mid yahay walaa khiyaara khiyaaro ma sugnaanin lilbaayici baayici khiyaaro ma sugnaanin wuxuu u jeedaa khiyaaro ma sugnaanin baayici waa ninkii ninkan dagay ee eh, ka iibiyey laba shay oo midna uu xaq u leeyahay inuu iibiyo midna uusan xaq u lahayn kaas asagoo khiyaar ma leh maxaa yeelay eh, asagaa gaabiyey oo ninkan markaa wax uusan milkiin ka iibiyey oo waxuusan mutaysanin lacagtiisa hunguriyey walow baaca hadduu iibiyo cabdayhi labadiisa addoon fatarifa markaa uu dhinto axaduhuma midkood qabla qabdi intuusan gudoomin ka hor lam yanfasik markaa ma fasakmayo beecii fi laakhari kii kale cala almadhabi madhabka bal iskaba dhaafa yatakhayar kala dooran doonaa oo khiyaar buu yeelan doonaa mushtarigii fain jaaza beeci hadduu socodsiiyo fabilxisati xisadii umu beeci ku asixi doonaa qaطcan bilaa khilaafin khilaaf la'aan wuxuu ku yidhi kani waa noocii labaad oo ahaa safqadii tafriiqeedii inuu yimaado fi dawaam bayca bilowgiisii maaha dhexda ka soo galo oo waa maxay qofkani maalan wuxuu iibiyey laba addoon oo iska leeyahay isagu ama laba neef oo u iska leeyahay fatalif axaduha midkood baa dhintay marka intaan la guddoonsiinin qofkii mushtariga ah oo muxuu ku iibiyey hal safqo u fiirso mar kasta oon ka hadlayna waa hal safqo hal heshiisku ku iibiyey maalan wuxuu yihi labada neef waxaan kaaga iibiyey boqol dollar muuse dhihin kanna intaasaan kaaga iibiyey kanna intaasaan kaaga iibiyey waayahay labadii neef mid ahaan intaan la guddoonsiin mushtarigii ayuu dhintay marka bayci ku fasakhmaya kaa dhinta ku fasakhmaya oo lacagtiisa la soo celin doonaa laakiin kii kale ee noolaa baycii ma ku fasakmaya maya kuma fasakmayo cala almadhab waa yahay laakiin khiyaar baan siinaynaa qofkii mushtari ah waxaan leenahay warniyow maadaama laba neef adiibsatay labadii neef mid ahaan asagoo xeradii ku jiro oo weli la guddoonsiinin uu dhintay raalli ma ku tahay inaad beeci ku socoto mise waxaad rabtaa beeci inaad ka baxdo ilaan qofkani waxaa laga yaabaa inuusan beeca ku gelin ilaa oo wadartooda uu iibsanaya mooyaane oo haddii labada neef mid ahaan meesha ka baxo marka uusan beeci raali ku noqonin marka khiyaar baan siinaynaa waxaan kala dooro beeci inaad ku soconaysa in lacagtaada lagu soo celinayo hadduu dhaho beeci waan ku soconaya markaa fa bilxisati qaطcan markaa labada neef mid yani qiimahoodii ayaa markaa la eegaya midkan soo haray qiimihiisii ayuu ku ansaxaya kii kalena waa loo soo celin doonaa kii kalena waa loo soo celin doona si haddaan sheegaynin umaa labadii neef qiimihay ku heshiiyeen mooyaane qiimihii kale ee sicru suuqa ama loo noqon doonaa kadib mid kasta intuu yahay ayaa la eegi doonaa kadibna eh, kii kii dhintay lacagtiisa ayaa loo socdi doonaa wuxuu uhi walow baaca hadduu iibiyo cabdayhi labadiisa adoon fatalif u dhinto axaduma midkood qabla qabdihi intuusan guddoonin ka hor eh, ama la guddoonsiinin qofkii mushtariga ahaa lam yanfasik ku fasakh maayo baycii fi laakhari kii kale ee noolaa ee eh, ku fasakhi maayo cala almadhabi madhab haddaan qabanno bal yatakhayaru kii iibsaday wuu kala dooran doonaa fain ajaaza hadduu beecii uu fasaxo uu socodsiiyo fabiisati ay fayasixu baycu ku asaxaya bilxisati kaa waxaa weeye nool xisadiisiiba ku asixi doonaa qaطcan bilaa khilaaf tan khilaaf kuma jiro tii hore khilaaf baa ku jiray waa kii laba qowl ku jireen qowl bijamiici raana qowlna bixisati raha laakiin kan khilaaf kuma jiro labadaba marka masalada masalada hore saasay kala duwan yihin walow jamaca haddii uu ku kulmiyo fii safqatin hal heshiis mukhtalifay alxukm laba shay oo xukunkoodu kala duwan yahay mukhtalifay alxukm laba caqdi oo xukunkoodu kala duwan yahay ka ijaaratin sida kirayntii wey wa baycin iyo iibintii aw amase slmin slmkii saxaa labaduba way asaxayaan fi labhari muctamad haddaan qabano wayuwasacu waa loo qaybin doonaa almusamaa qiimihii lagu heshiiyey calaa qiimatihimaa sicir suuqoodii ayaa markaa loo qaybin loogu qaybin doonaa waayahay tanina waa noocii saddexaad ee anwaacdii tafriiqu safqa waa laba shay oo xukunkoodu kala duwan yahay yacni laba caqdi oo xukunkoodu kala duwan yahay ayuu heshiiskii ku dhacay hal lacagna waa lagu heshiiyey sida maalan oo kale beec iyo ijaaro oo wuxuu yihi maala ajartuka daarii shahra wabictuka hawbii haada bidiinaari gurigaygan bil baan kaa kireeyey maradaydanna waan kaa iibiyey intuba iibkaa iyo kiradaaba bidiinaarin hal diinaar wey lacagta muhiim ah yani boqol dheh ama kun dheh waa tusaalo yani laba caqdi oo kala duwan oo iibkii iyo kiradii ah ayuu hal lacag kula heshiiyey muuse kala qaadan midna muuse dhihi gurigan intaasaan kaaga kireeyey maradana intaasaan kaaga yimi muuse dhihin wuxuu ihi gurigaygana waan kaa kireeyey maradayda ama mobilkayga ama gaarigaygana waan kaaga yimi bikada hal lacag buu haddaba sheegay waa hal safqo haddaba labada caqdina way kala duwan yihiin waa beecii iyo ijaaradii maxay kula duwan yihiin waxay kula duwan yihiin xagga taqqiidka beecu taqiid ma aqbalo taqiidku ku burayaa ijaabada waxaa shardi ah in muddo loo sheego baycana muddo kuma asaxayba aslan beycu wuxuu ku dhacayaa caynta ijaarada waxay ku dhacaysaa manaaficda ijaaradu waxay ku fasakhmaysaa haddii shaygii uu talfo oo dhinto bacd alqabd yani alaabtii maalan la kireeyey ama gurigii la kireeyey haddii burburo bacd alqabd markii la guddoomo kadib jihada way fasakmaysaa laakiin beecii ma fasakmaya haddii mar shaygii la guddoonsiiyo qofkii oo alaabtai ka baabacdo ama gurigii uu ka dumo dee asaga u taallaa mar hadduu guddoomay marka waxyaabahay kula duwan yihin baa jira waa laba cahdi oo xukunkoodu kala duwan yahay sanadka iyo ijaaraduna way kala duwan yihiin sanadka iyo ijaaraduna way kala duwan yihiin maxaa yeele ijaarada hadda laga hadlayo waxa wey ijaarat alcayn cayn ijaarada weeyaan ijaaro shay mucayan ijaarada waa laba nooc ijaara fi dima iyo ijaara ijaarata acyaan way noo imaan doona insha allah fi baab alijaara marka waxay kula duwan yihiin salamka waxaa shardi ah in lacagtii abrasimaalki majliska lagu bixiyo lakiin ijaarat alcayn shardi maa in majliska lagu bixiye waxa weeyaan dib baa laga bixin karaa kiradii haddaba labadaa caqdi ee kala duwan hadduu hal caqdi ku kulmiyo horta wuu asaxaya arrinkaasi hal heshiis hadduu kulmiyo labada way asaxaya waayahay musamihii qiimihii lagu heshiiyeyna qiimahoodii unbaa loo qaybin doonaa qiimahoodii ayaa loo qaybin doonaa tusaale wuxuu qofkani gurigii waxaan kaa kirayay bil maradanna waan kaa iibiyey intaba waxaan kaa kun haddaba musaniif muxuu noqday kun waxaan eegaynaa qiimaha gurigaha lagu kireeyo guryaha imsa lagu kireeya baa la bishi maalan waxaa la yidhi afar qiimaheedu waa imisa waa laba boqol isku dar labadaas waa lix boqol maradu mise intay legda ka tahy waa ulu haddaba ulukii maanu eegi doonnaa kunkii oo waxay noqon doontaa maradu saddex boqol iyo soddon iyo saddex dhibic saddex gurigeena kadiis waxay noqon doontaa lix boqol iyo lixdan iyo lix dhibic lix maxaan ugu baahanaynaa inaan saa u kala waxayno hadhow haddii maalan guriguu dugo maalan oo doono maalan in eh, lacagtii kirada loo soo celiya ninkan eh, amaba maalan ay suuro weyda ijaarada inay socoto oo laga kala noqdo si loo ogaado mid kasta inta ku salaagaysa maradii haddii maalan ceeb kusabaxda la soo celiyo si loo ogaado qiimeheeda waayahay salamkiina waa saas oo kale oo wuxuu yihi walow jamaca hadduu ku kulmiye fii safqatin hal heshiis mukhtalifaya alxukm laba caqdi oo xukunkoodu kala duwan yahay ka ijaaratan si ijaaradii weeye kiradii wa baycni iyo iibki aw salmin ama salamki saxaa labada way asaxayaan fi ladhar wayuwazac waa loo qaybin doonaa almusama wixii lagu heshiiyey calaa qiimatihimaa labadaa shay ee lagu kulmiyey halka safqo qiimahoodii socursuuqoodii ayaa loo qaybin doonaa oo marka waa lasu nisbayn doonaa aw amase baycin iib iyo wa nikaaxin nikaax uu hal safqa ku kulmiyey saxa nikaaxu nikaaxi wuu asaxayaa wa fi lbayci iibkii waxaa ku sugan ansixitaankiisii iyo wasadaaqi meherkii ansixitaankiisii alqowlaan labadii qowl ee ku jiray tafriiqi safqa ayaa markaa ku sugan tani waxay la mid tahay waxay la socotaa uun labadii caqdi ee xukunkoodu kala duwanaa waa iib iyo nikaax hal caqdi ku kulmiyey oo muxuu yidhi zawajtuka bintii gabadhaydan ayaan kuu meheriyey buuri wabictuka daari ama sayaarati iska dhig gaarigaygana waan kaa iibiyey bikada maalan labadooda wada socdo waa isku lix kun buuri gabadhiina waan kuu meheriyey gaarigiina waan kaa iibiyey labadooda lix kun ayaan kaa rabaa buuri marka mesha waxaa iskugu jira meher iyo lacag waayahay horta caqdigii ma asaxaya noocaasa nikaaxii bayc lagu kulmiyey nikaax horta asaga waa asaxaya qaطcan nikaaxa khilaaf kuma jira inuu asaxayo maxaa yeeley nikaaxu aslan بفساد macquud عalayhi ama صadaaqii hadduu fasahaado uma fasahaadayo haddii mala gabadha lagu meheriy maala khamri meherkeedu waa asaxaya hadhow meherumil buu noqonaya khamriga ma noqonayo nikaaxina waa asaxaya laakiin iibkii ayuu khilaaf ku jiraa iibkii iyo sadaaqii labadaasi ma asaxayaan laba qowl baa ku jira labadii qol ena soo dhaaftay qowlka muctamadka ah waxa weeye inuu asaxayo oo markaa musanihii loo qeybin doono qiimihii meherka iyo mabiicii meherkii iyo qiimihii mabiica meherulmitrigii iyo qiimihii mabiica oo maalan waxaa leeyahay ninkani maalan maadaama gabadhii uu ku meheriyey gaarigan uu ku iibiyey isku lix kun waxaan leenahay gaarigan qiimihiisu waa imisa maalan gaariga waxa la waa laba kun gabadha mehermitrigeeduna waa maxay waa kun baa balayihi ka soo qaada lacagtay ku heshiyeen maxay ahayd lix kun haddaba gaarigii wuxuu noqonayaa ulutayn buu noqonayaa oo afar kun buu yaa ku sagaagaysa gabadha meherkeedin wuxuu noqonayaa ulubaa wuxuu noqonaya markaa laba kun waaga marka saas hadhow loogu qaybin doonaa wuxuu idhi aw baycin bayci wanikaaxin nikaax ayuu kulmiyey saxa nikaax nikaaxu waa saxya wafi lbayci wafi sixati lbayc bayci sixitaankiisa waxa ku sugan sadaaqii meherka sixitaankiisa alqowla labadii qowlena soo dhaafay watatacadadu way tiroobaysaa asafqatu heshiiskii bitafsiili amani lcagti in la tafsiiliyo ka bictuka waan kaa iibiye oo kale wey daakan bikada intaasan kaaga iibiye wadaakanna bikada intaasan kaaga iibiye wabitacadud ilbaayici qofkii iibinayey inuu tiroobo wakadaa saasoo kale waxay ku tiroobaysaa safqadii bitacadud ilmushtari kii iibsanayey inuu tiroobo fi adhari muctamad haddaan qabanno markuu mualifka noga soo hadlay tafriiqu safqa ayuu halka wuxuu ku sheegaya tacadud safqa safqadii inay tacadudo oy tirowdo wuxuu ku ihi saddex shay ayay sadqadu ku tacadudaysaa heshiisku ku tacadudaya oo uu ku turoobaya mar wuxuu ku turoobayaa bitafsiili اthaman lacagtii in la tafsiiliyo oo la kala qaado tafsil thaman waa lacagtii in la kala qaado labadii shay ee la iibinayey midba lacagtiisa gooni loo sheego suwartii aan soo sheegayn oo dhan lacagtu mid umay ahayd labadii shay ee la wada iibinayay laakiin tan waa bitafsiili thaman lacagtii baa la kala qaadaya marka safqadii haddaba waa laba safqo oo kala duwan ma laba heshiis laba caqdi oo kale madax bannaan bay noqonaysaa waa inuu dhaho kale kabictuka daa maalan maradan aan kaaga iibiyey bikada intaasaan kaaga iibiyey maalan boqol wadaa maradanna waan kaaga iibiyey bikada maalan boqol iyo konton waa laba caqdi waa laba beec oo kale madax bannaan waaya marka qofkii mushtariga wuxuu xaq u leeyahay inuu mid ahaan u aqbalo mid kalena wuu diido wuxuu xaq u leeyahay inuu mid ahaan ceebka ku soo celiyo waaya waxaa kaloo ku tacadudaysaa buu idhi bitacadud ilbaa'ici qofkii iibiyaha ahaa inuu tiroobo oo waa sidee maalan laba nin alaab ay ayay nin ka iibinayan waxay leeyiin bicnaaka haada bikada kitaabkan oon isku leenahay ayaan nin yahow kaaga iibinay intaas waa laba waa laba baa'ic oo hal shay isku leh haddaba way tacaduday maadaama baa'ici uu tacaduday taa macnaheeda waxaa weeye hadhow hadduu doono mid ahaan qaybtiisu ku soo celin karaa hadduu ceeb ka helo maalan ka kalena uu ka cafin karaa oo kaa kale maalan arshonaqsiga uu ka qaadan karaa qaybtiisi wax kaga soo hagaagaya waa yahay waxaa ay ku tacadudi kartaa safqadii buu ihi bitacadud ilmushtari kii inuu tacadudo oo maxaa looga jeedaa maalan hal nin baa wuxuu leeyahay laba nin oo alaab rabta bictukumaa haadihi sayaara bikada gaarigan aan labadiinaba idinka iibiyey intaas idinkaga iibiyo haddaba mushtarigii baa tacaduday halkan laba nin baa alaab wada iibsanaysa marka way tacadudeen waayahay hadhow labadaa nin ee alaabta iibsatay midkood hadduu ceeb ka helo wuu ku soo celin karaa qofkii bayca mid kale hadduu doon wuxuu dhihi karaa anu qaybteedi waan ka cafiyey aduu qaybtaada ka soo qaado wixii aad ka soo qaadanayso marka tacadud safqa faa'iidadaasu noo keenaya waayahay wuxuu ihi watadacadadu safqatu heshiiskii beecu wuu tacadudi karaa bitafsiiri aman lacagti in la kala qaadqaado wadalika miaal kaan yaquula inuu dhaho bictuka waan kaa iibiyey daakan bikada intaasaan kaaga iibiyey wadaakanna bikada intaasaan kaaga iibiyey wabitacadudi baayici qofkii iibinayay inuu tacadudo oo uu tiroobo wakadaa saas kale bitacadudi mushtari qofkii iibsanayey inuu markaa tacadudo oo laba iyo wax ka badan u noqday fi abhari muctamad haddaan qabanno haddaba khilaaf wuxuu ku jiraa kaa u dambeeya aha tacadud lmushtari tacadudkiisa sadqadii bay ku tacadudaysaa masalada ugu dambaysa wuxuu hi walow wakalaahu laba qof hadday dirsadaan hu hal qof hadday dirsadaan ay wakiil ka dhigtaan aw wakalahumaa ama hal qof hadduu dirsado humaa laba qof hadduu dirsado wakiil uu ka dhigto falaصaxu muctamad waxaa weeye ictibaarulwakiili wakiilka ayaa loo eegayaa fii tacadudi safqati wa cadamiha safqada inay tacadudaysa inay tacadudaynin waxaa laga eegi doonaa uun agga wakiilka markuu mualif ka soo hadlay tacadud safqa ayuu masaladan uu tilmaamaya waxay tahay haddii wakiilkii qof hadduu qof kale beecu u dirsado oo markaa muwakilku uu mid yahay wakiilkuna laba qof ay yihiin laba qof hadduu udho maalan gaari iisoo iibiya ama gaarigayga iibiya safqadii bay tacadudaysaa oo iyadoo la eegaya wakiilka mise ma tacadudayso iyadoo muwakilka la eegaya sidoo kale haddii laba qof ay hal qof wakiishaan gaari bay isku lahaayeen maalan markaas hal qof wakiishaan waxay dhaheen gaarigaa noo iibi sadqadii may tacadudaysaa iyadoo la eegaya muwakilkii maadaama laba ay ahaayeen qofkii wakiishay mise qofkan la soo dirsaday ee halkaa la eegayo sadqadii markaa ma tacadudayso wuxuu ku leeyahay mar kasta waxaa la eegaya wakiilka oo inay sadqadii tacadudaysa iyo in kale wakiilka ma la eegaya muwakilka lama eegayo maadaama wakiilku uu yahay qofkii bayca ka waliyey bayca gacanta ku hayey axkaamtii baycuna asagay ku dhacaysay khiyaarkii iyo wixii la midka ah waa yahay marka hadduu asagu laba u yahayna hadday laba wakiila yihiin hal qof baa laba qof wakiisha sabqadii marka ma tacadudaysaa way tacadudaysaa maadaama wakiilkii uu noqday laba u noqday waa masalada dambe aw wakalahuma laba qof hadday hal qof wakiishaanna sabqadii ma tacadudaysaa yani laba qof baa hal qof wakiishay safadii mataadusa mise ma taaddayso ma tacadudayso haddii laakiin hal qof uu laba qof wakiisho safadii ma tacadudaysaa way tacadudaysaa haddaba waxa la eegayaa wakiilkuma la eegayae lama eegayo qofka muwakilkee wakiishay xagga tacadudka ee safqada iyo la-aanteedaba maxaa yal isagaa caaqid ah walow wakalaahu laba qof hadday qof dirsadaan aw wakalahumaa ama qof uu laba qof dirsado oo wakiil ka dhigto falasaxu muctamad waxa weeye ictibaaru lwakiil wakiilka in loo eegayo fii tacadudi safqati safqada inay tacadudaysa iyo wa cadamiha la-aanteeda wallahu tacala alam